والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وأن كجرى قيبية أحكامتا سيدنا حرامتا هي قيبه دي وأن يصيبها المحرم لغيره shaygii laydinla xaaraantinimeeyey wax kale waxau sheekhu uhi wanikaaxu guurku bidaatihi laf ahaantiisa mashruucun oo mid mashruuc ah fa mubaaxun mid mubaaxaho la baneeye weeye o umandubun ama mid la sameeye weeye walaakin wuquucu bixitaankiisa maca alkhitba dawil calaa khidmatin hayri cid kale yacnii ruux dumarahoy doontay aad ku duldoontay guurka sidaad ku dhacay jacala fiihi waxau yeelay mafsadata iibaai lhayri mafsado iyo xunaan ah dhib cid kale aad dhibtay yowlaytusi xanu waxay ku dhalayo min cadaawatin iyo wabaqdaa cadaawad iyo isxarooda famaa asaaricu canhu saaliix markaa waa diiday wanikaaxu guur liqarabi taxliili xalaalayn yacnii ruuxan dumaran ninkeedii aadu xalaalaysi aadu guursataa fiihi waxa ku jira mafsadatu talaacub mafsado iyo xumaana ku ciyaarin bilasbaabi sharciyati asbaabtii sharcigaheed lagu ciyaarayo wa sahaaruhaa iyo bmaali wa fii ayri maa wadica sida wixii loo dejiyey waxaan ahayn fakaana manhiyan mid la diiday u sababi sababtaa darteed hore ayaynu uga soo hadalnay shayga muxaram liqayrihi inuu yahay shay asal ahaan farciga oo wax dhiba iyo mafsada aanay ku jirin ama manfacadiisa ay xoog badan tahay laakiin uu la xidhiidhay wax keenaya xaraantinimeyntiisa ku hore markaa waynu ka soo baxnay waxaa ka mid ahaa tusaalayaashiina siiyey guur looga jeedo inuu gabadhanuu ninkeedii saddex dalqadood furay ee sharcigu dhibi karay soo guursato mooyaane ninkii hore ku noqon mayso wuxuu u guursanayaa oo ujeeddadu ay tahay ninkii hore aadu xalaalaysi waa guur uu masalan ka duulgalayo nin hore oo masalan gabadh markaa la hadlay oo la cajiibay inay isguursadaan ayuu isagu markan ka dulgalaya ayuu guursanayaa kuwaasuu tusaalayaal noogu soo qaatay marka wuxuu haddaba nikaaxu hortu laf ahaantiisa waa shay mashruuca waa mubaaxna waa manduub alaxkaamu alkhamsa aduu ku dareertaa la yidhaahdaa oo mubaax waa noqdaa mararka qaarkood mandub waa noqdaa yani waajib mararka qaarkood waa noqdaa makruuga muxaram waa noqdaa marka horta lafahandiisa waa mashruuco ama waa mubaax ama waa manduub laakiin dhicidda uu guurkii ku dhacay khidba iyo dababgal nin hore u dabagalay oo macnaha dee ula hadlay oo la ajiibay ayaa wuxuu gelinayaa khidbaddaa uu hore uu ka duldhacayo ayaa waxay yeelaysaa mafsado iyo xumaan ah in cid kale ay ku dhib mudanayso cid kale lagu dhibayo iyo waxaa taa ka dhalanaya ee cadaawad iyo collaytan ah saas daraaddeed baa shaaricu markaa u diiday laf ahaantiisa mashruuc ha ahaado laakiin guurku inuu xaaladaa ku dhaco dee cid kalaa ku dhib mudanaysa waxaa kaloo ka dhalanaya colaad iyo cadho ayaa ka dhalanaysa guurka aada u guursanaysa ruuxa dumara ninkii hore ha u xalaalowdo waxaa yaro ku sugan mafsada iyo xumaan ah asbaabtii sharciga ahayd in lagu ciyaarayo weeye guurku waa sabab sharci ah oo waxyaalo badani ay ka dhalanayaan nasab yani ilmaha alaagay la sabiisub in la isku dhaxlo inay labada qof isu xalaaloobaan in xuquuq badan labadan qof dhexdooda ay marto yani waa sabab sharcigaho waxyaalahaasoo dhan ay ka dhalanayaan waa tii oo lagu ciyaarayo markaa sababta sharcigaho qofku ku ciyaarayo oo ujeeddadii loogu talagalay mid aan hayu isticmaalayo saa daraaddeed ayaa nebigu yacni uu lacnaday ka wa xalaalaynaya ka loo xalaalaynayaba bal waxa uu ku tilmaamay ataysumustacaar orgi la soo ammaanaystay oo inta reer laga soo argay riyaal lagu darsay oo kale ayuu ka soo qaaday nebigu marka asbaabtii sharciga iyadoo lagu ciyaarayo oo loo isticmaalayo wixii loo dejiyey waxaan hay weeye sababtaa darteed ayaa loo diiday wanikaaxu bidaatihi lafdiisa mashruucun waa mashruucu waa mid buu sharciyeeyey fahuwa mubaaxun waa mubaax manduubna mawaa la suneeyey walaakiin wuquucu dhicitaankiisa maca alkhidba calaa khidbati lgayr khidba iyo doonidda jirkeeduu ku dhaco uu ku dul doonay hayr iyo cid kale doonideed ayuu jacala fiihi wuxuu yeelay mafsadata iidaa'i lgayr xumaanta ah dhibidda cid kale iyo wama yantuju canhu waxaa ka dhalanaya min cadaawatin wabaqda'a fanaha shaaric markaa shaarici waa diiday wanikaaxu guurka ligaradi tacliili xalaalayn ujeeddaood loo guursado fiihi mafsadatu fiihi mafsadatun ayaa ku suganoo hiya talaacubu abku ciyaarid bilasbaab sharciya lagu ciyaarayo waisticmaaliha aya iyadoo la isticmaalayo fii hayri ma awdacda wixii loo dishiyo waxaan ahay fa kaana manhiyan canhu mid la diiday buna lihada sababi sababta awgeed wa xukmu hada nawca daba nowcan hoonkiisa oo min almuxarami wixii la xaaraantinimeeye ahi yaquumu waxa uu ku qubayu isku istaagaya calaa asaasi nadratina ilayh aasaaska sidaan u eegno falmuxaramu ligayrihi mashruucun min jihati aslihi wa daatihi xagga asalkii ee laf-ahaantiisa markale waa mashruuc wagayru mashruucin weeye min jihati matasala bihi marka lagaga dhinaca waxa la xidhiidheen min amrin arina muxaramin oo la xaaraantinimeeye ah fa min alfuqahaai haddana fuqahada waxaa ka man hallaba mid awoodda siiyey jihata mashruuciyati aslihi jihada ah asalkiisu inuu mashruuc yahay buu ka awood siiyey calaa xurmati matasala bihi waxaa la xidhiiray xaaraantinimadeeda wuxuu ka qallibay uu ka awood siiyey jihada asalkiisu mashruuciyadiisa ah faqaala wuxuu uhi inahu yasluxu waa u suubabaa sababan sharciya waa u suubabaa watataratabu calayhi aahaaru raadkiisina waa ka ratimayaan wain kaana manhiyan canhu mid la diiday mahaada biictibaari ma tasala bihi waxaa la xidhiidhay ictibaaradiisa loo diiday walihaada saa daraaddeed ayaa yalxaqu uu haleelayaa faacilow ka sameeyey alismu dembi min hadi ljiha buu ka haleelayaa laa min jihati ityaanihi alficl ka haleeli maayo dhinaca ah laymaantiga oo ficilka la yimi nafsi ficilka nafdiisa nafsa ficilka nafdiisa wa calaa hada anadar yacni fiirada haddii aan markaa ku soconno takuunu salaatu waxay noqonaysaa fi lardi almaqsuuba salaada lagu tukado dhulkii la dhacay saxiixatan mid saxiixa bay noqonaysaa mujzi'atan oo gudda wa tabra'u dimatu lmukallafi kii mukalafkaahaa dumadiisina beriba minha ka noqon wahuwa isaguna bilqasbi qasbigan iyo dhacna waa ku dembaabay waalbaycu iibka waqta nidaa xilliga dhawaqa salaada jumca loo dhawaaqayo la iibiyaa saxiixun maca lismi waliiqaacihi dacitaankiisa fii hada lwaqti dhawaakada sidaasun yani u wad masaa'ilkii kalena waxau leeyahay sheekhu nawcan muxaramkaa yacni kii muxaramkaa ka mida xukunkiisu hadba sidaynu u eegno iyo geesta aynu iska taagno ayuu xukunkiisuna isku taagayaa oo shaygan muxaram ligayrihaa xagga asalka iyo laf ahaantiisa waa ka mashruuc xagga waxaan la xidhiidhay arrinkan la xaaraantinimeeyey ee la xidhiidhayna mashruuc kama aha halkaa labadaa dhinac iyagoo ka kala eegaya ayay haddana fuqahadii iskhilaafeen oo waxaa ka mid a ah qolyo qallibay dhinaca mashruuciyadda asalkiisa ayay qallibeen oy xoojiyeen oy ka xoojiyeen xurmada shayga la xidhiidhay ayay ka xoojiyeen oo kaa dhinacaasay hormariyeen oo waxaana yidhahdeen waa u subabaa sabab sharciga ah oo aahaartii iyo raadkii raadkiisina ay ka ratibmayaan walow mid manhiya oo la diidaba ha ahaado marka laga eego waxaan la xidhiidha xaggeeda sidaa daraaddeed baa ka sameeyeyna dembi uu soo gaadhayaa jihadaa marka laga eego ee dembigu uga iman maayo inuu ficilka laf ahaantiisa la yimi ficilka laf ahaantiisa inuu la yimi ku dambaabi maaye wuxuu ku dambaabayaa jihada yani shayga la xidhiiday ee la diideen wuxuu leeyahay markaynu sidaa ku soconno salaada lagu tukado dhulka la dhacay waa mid saxiixa oo mujzi ah oo gudaysa oo qofkan mukalafkaa dimadiisi ay beri ka noqon qasbiga iyo dhacaana mid ku dambaabay ayuu noqonayaa oo markaa waxay qallibayaan xaggan salaada ayay qallibayaan oo ay ka qallibayaan dhinaca waxa la xidhiidhay oo salaadu lafaadda waa mashruucoo de waa mid faral ah laakiin waxaa la xidhiidhay wax markaa la xaaraantinimeeyey oo casbiga ah markaasaa la diiday salaaddii dhulkii la la dhacay lagu tukado markaa salaadii dhulkaa lagu tukay maqsuudaha saxiixa bay noqonaysaa mujzia ah oo weliba u gudda qofkii oo salaaddii laga doonayo noqotaa welibana waxaa ku bari noqonaysaa mukalafka dimadiisi waa ku bari noqonaysaayo dee hadda masalan iminka waqti casar baynu joognaa dumadaada waxaa saaran salaadda casarna aad tukato marka aad tukato dimadaadii way ka dhacaysaa suquudu dalab baa la doonitaankii laga doonay uu ka dhacaya laakiin qasbigan iyo dhacan iyo dhulkanaad dhacday waad ku dambaabsan tahay xaggaa marka laga eego waad ku dambaabsan tahay laakiin xaggan salaadii iyada lagu tuyay waa saxiixa mujzi'a ayay yidhahdeen oo dhinaca mashruuciyadda asalka ayay eegeen oy ka qalibeen waxaan la xidhiidha ee la xaaraantinimeeyeen wuxuu leeyahay iibku wax la iibiyo wakhtigan salaada jumco loo dhawaaqo isaguna waa saxiix buu leeyahy maca alifm maca dembi oo dee iibku sidiisa waa mashruuco waa mubaax laakiin xilligaa waxaa la xidhiidhaya inuu salaadii jumce kaga mashquulo halkaasaa markaa uga yimid diidmada iyo nahyigu marka wuxuu leeyahay ha ku dambaabataa laakiin iibkii wuu ansaxayaa oo dhinaca mashruuciyadda iibka ayay ka eegeen weri waxukmu hada nooc min almuxaram yaquumu waxa uu ku qumaya cala asaasi nadratina ilayhi aasaaska sidaan u fiirino falmuxaramu ligayrihi mashruucu weye min jihati asli wadaati marka xagga asligeeda taa laga eego wagayru mashruucin midaan mashruucayn weeye min jihati ma tasala bihi waxaa la xidhiidhay xaggiisa marka laga min amrin muxaramin arrin la xarimaya fa min alfuqahaai waxaa ka mid a man hallaba qof qallibay oo horumariyey oo xoojiyey jihata mashruuciyati asli jihada ah muxuu ka qalibu ka hormariyay calaa xurmati ma tasra bi waxaan la xidhiiray xaaraantinimadiisa faqaala wuxu inuu yasluxu waa u subamaa sababan sharciyan ayuu u subamaa watataratabu calayhi waxaana ka ratibmaysaa aahaaruhu raadkiisii ka dhallayeen wain kaana maniyan canhu mid la diiday waa ha ahaado biictibaari ma tasala bi waxaa la xidhiidhay ictibaarintiisa manhibaha ku ahaadeen walihaada saa daraaddeed baa yalxaqu faacila u haleelayaa alifmu dembi min hadi اljiha laa min jihati ityaani layimaadkiisa alficla u la yimi nafsahu ficilka lafdiisa uu la yimi jihadiisa kama haleelayo dembigu wacalaa hada nadari ayaa takuunu salaatu waxay noqon fi lardi maqsuuba saxiixa mid ansaxdo mujzia ah oo gudda wa tabra'u dimatu lmukalafina minha way ka beri noqon wahuwa isaguna aasimun bilqasbi ama walxaal huwa isagu aasimun uu yahay mid ku dambaabsan bilqasbi dhaci wlbaيicu iibku waqta nidaai صaxiixu weeye maca lismi dembi la jirkii wliqaaci fi hada waqti waqtigii la diiday ayuu dhacay wahaakada wa min alfuqahaai waxaa ka mida man qallaba mid qallibay jihata fasaadi matasala jihada inuu fasaadayo matasala waxaa la xidhiiray bilficli ficilka waxaa la xidhiiray fasaadkiisa jihadeedu ku qalibay baa ka mida maxay ka qalibeen calaa mashruuciyati aslihi asalkiisa mashruuciyadiisa faqaala wuxuu yidhi markaa fuqahada kuwaa ka mid bifasaadi lficli iyo wa cadami taratubi aharii sharci calayh iyo inaani ka ratibmayn oona ka dhalanayn raadkiisa sharcigaha walxuq lismi iyo dambi bifaacili inuu haleeliyo liana jihata alfasaadi jihadaha fasaadku fii nadari maaray araggooda laa tubqii aharan raad uma reebayso limashruuciyati asli asalkiisa mashruuciyadiisi wax raad u reebaysaa ma jirto wa calaa hada alasaas asaaskaa haddaan ku soconnana qaala fariiqun ama calaa hada alasaasi iyadoo lagu soconayo ayaa qaala hada alfariiqu kooxdan min alfuqahaa'i waxay yidhahdeen bibutlaani salaati salaaddu inay burayso fi lardi almaqsuudati dhulkii la dhacay wa nikaaxi almaqsuudi altaxliil iyo guurkii looga jeeday xalaalayn wa talaaqi albidciyi iyo talaaqi bidciga wanaxwi dalika iyo wixii la ah. waxa uu leeyahay sheekhu culimada qaarkood ayaa waxaa ka mid a qaar ayagu qallibay jihadan fasaadka waxaan la xidhiiday ficilka ayaa waxay ka qallibeen asalkiisa mashruuciyaddiisa oo mashruuciyadda asalkan waxay ka hormariyeenoo ka qaalib noqonaysa bay yidhaahdeen fasaadka waxaan la xidhiiday saas daraaddeed waxaa dhahe ficilkaasi waa fasaadayaa afartii sharciga daraadkii sharciyadda ka dhalan maayo qofkii sameeyana dembi baa soo gaadhaya maxaa yeelay jihadan fasaadka ayaa aragtidooda waxay leeyaen waxaa la wax raaday ka tegaysay u reebaysaa asalkiisii hore mashruuca ahaa ma jirto oo mar haddii la diiday salaadii ha ku tukanina meeshan dee salaad markaa sharciba meeshii ma taallo mar haddii xilligaa iibka katega waxba ha iibinina dee waxa iibahoo markaa sharci xilligaasi ma jiro marka asaaskaa waxay yidhahdeen iyagoo ku soconaya dhulkaa la dhacay salaadaasi lagu tukado waa mid baatil ah oo aan ansaxaynin oo mukalafku aanu ku beri noqonaynin inuu soo celiyo ay tahay guurka looga jeedo xalaalayn inuu isna burayo qolada horena waa ansaxayaa bay dhaxdeen dalaaqii bidciga ahaaya iyadoo caadale ruuxii dumar ahayd furay <clears throat> iyadoo furaynkaasi aan waxba ka jirin ama duhri ay isku arkeen iyo wanaxwi daalika wixii lamida oo sixada iyo fasaadka ayuu inooginan doonaa iyo nahyiga ayuu inooginan doonaa wa min alfuqahaa'i waxaa ka mid a man qallaba mid qallibay oo xoojiyey jihata fasaadi ma tasala bilficli jihada ah fasaadka iyo xumaanshaha waxaan ficilka la xidhiiray waxay ka qallibeen calaa mashruuciyati asli asalkiisa mashruuciyadiisii faqaala wuxuu yidhi qeybtaa fuqahada ka midi bifasaadi alficl ficilka inuu fasaaday ayay ku qowleen fasaadkiisa iyo wa cadami taratubi aatarihi sharci caleyh iyo raadkiisii sharcigaydaan ka dhalanaynin waluxuuqa ismi bifaacilihi iyo inay qofka sameeye dembi soo gaadhay lianna ji'at alwasaadi fii nadarihim laa tubqii ma reebaysa aharan raad limashruuciyati asli asligiisa mashruuciyadiisa wacalaa hada alasaasi qaala fariiqun min alfuqahaai waxay bibutlaani salaati salaada buritaankeeda ayay ku qowleen oo ay yidhaahdeen fi lardi almaqsuubati dhulkii la dhacay lagu tukado wa nikaaxi almaqsuudi bihi iyo guurka loola jeedo atacliil xalaalayn wa talaaqi albidciyi iyo wanaxwi dalika almalab araabic madlabka afraadna almakruuh waa wixii la nacay ee makruuha ahaa almakruuhu huwa maa kaana waxaad ogaada tarkuka tegitaankiisu awlaa midka mudan bificli samayntiisa ow ama maa alaba shaaricu waa ka u shaaricayo jireeyuu ka doonay wey minalmukallafi qofka la hawlay tarka tarkahu ka tegitaankiisa aanu uga doonin calaa wajhi alxatmi walizaam si waajibin iyo goyn ah uga tegiddiisa aanu uga doognin kamaa low kaanat asiiqa waaba iyadoo siiqadu binafsihaa nafaahinteeda daallatan mid tusinaysa cala alkaraahati aw kaanat isiiqa min siiqi nahyi bay ahaatay wa qaamat alqariina wax la xidhiidhay ayaa laakiin qumayoo waqaamat alqariina waxay ku qumtay calaa sarfiha weecinda markaa siiqadaa leeya min ataxriimi laga weecinayo ila alkaraahati loo weecinayo karaaha makruh waa waxa xun waxa aan la jeclayn baa la yidhaahdaa dhowr tacriif ayay markaa inoogu taayay ku tacriifiyaan usuuliyiintu maa talaba shaaricu tarkahu talaban hayra jaasimin wuxuu doonay shaaricu in laga tago yani doonid aan jaazib ahayn oo go ayaa la yidhaahdaa wuxuu shaaricu ina ka taga ee weliba aanu inooga doonina si go-an culimo qaar baa yidhi waxa uu sheekhu isagunaseanu markaa inoogu tacriifiyey culimo qaarkoodna waxay ku tacriifiyeen maa yumdaxu taariku walaa yudamu faaciluhu waxaa la ydhadaa wixii la ammaano qofka ka tagaa ka sameeyana aan la caayin en soo gaadhin ayaa la yidhaahdaa wixii qofka ka tagaa dee ammaan iyo ajriba waa mudanya inay xaggiisa ka sameeyana ciqaab mudan maayo laakiin waxawaya amaana wuu mudan sheekhuna wuxuuna yidhi waxaa la yidhahdaa waxa ka tegidiisu ay ka fiican tahay samayntiisa ama wuxuu shaaricu doonay qofka mukallafkaahee qaangaarkaah caqligalehee la hawlay uu ka doonay baa la yidhaahdaa inuu ka tago isagoo welibana uga doonaynin ka tegidiisaa si markaas go-an oo laasim ah in looga tago uguma doonin waayo shayga xaaraanta ah ayaa wuxuu ahaa maa dalaba shaaricu alkafu canhu cala wajhi alxatmi walilzaam wuxuu shaaricu doonay in laga joogsado oo si markaa go-an oo laazima looga joogso kaasi xaaraan bu ahaa laakiin kani shaaric wuxuu doonaya in mukhalafu ka tago laakiin si waajibnimo iyo laazimina ugama doonin oo waa maxay dee masalan siiqadii oo kale yani waxyaalihii laga faa'iidaysanayay bu ayuu inoo sheegay wuxuu leeyahy siiqada ayaa lafdeedu karaaha tusinaysaa ama karaaha ma tusinayse siiqadu waa siiqu nahyi waa siiqooyinkii wax lagu diidi jiray laakiin qariina ayaa jirta ka weecinaysa xaaraannimada oo karaaho weecinaysa almakruhu luqatan almakruhu huwa maa kaana tarku awlaami ficlihi waxaa la dhaha waa waxa uu ka tegidiisu ka fiican yahay samayntiisa huwa maa talaba shaaricu shaaric allaahi ama rasuulkiisa maxamed wuxuu doonay baa la dhaha min almukhallafi tarkowka tegitaankiisa la calaa wajhin xadfi walilaam wej iyo qaab goyn iyo laaziminana aanu uga dalbin kamaa low kaanat isiiqatu abaayo siiqadu binafsiha ay tahy daalla cala lkaraha mid tusinaysaa aw kaanat isiiqatu min siyaqi nahyi siiqooyinkii nahyigiyo diidmaday ahaatay wa qaamat alqariina weliba qariinaana tusinayso ku quntay wax la xidhiidhay calaa sarwihaa ka weecindeeda siiqada nahyiga min ataxriimi laga weeciyo ila alkaraahati loo weeciyo haddaba fa weli waxaa ka mida ka hore oo ah marka ay siiqaduna faahintooda karaaha ku tusinayso qowluhu sala allahu calayhi wasalam uu nebigu yihi ina allaha yakrahu ilaahay waa nacaa ina allaha kariha lafdiga yacni macruufka ahaa ee bukhaari musay werinaya kariha bor ina allaha yakrahu lakum ilaahay wuxuu idiin kanayu idin nacayaa qiila waxaa la yidhi wa wuxuu yidhi kadabata su-aalihiyo su-aal badan idaacata almaali iyo xoolaha oo la haleeyo wa qowluhu sala allahu alay slam abqadulxalaali xalaal waxaa loogu cadho badan yahay ilaaha ilallaahi alle xaggiisa aalaaq furiinka wa min athaaniyati ka labaadna waxaa ka mida ah qowluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya nabi rumeeyow laa tas'aluu ha weydiinina nebiga canaa waxyaalo in tubda lakum haddii in tubda lakum haddii laydin muujiyo tasu'kum idin xumaynaysaa waalqariinatu saarifatu cani taxriimi qariinada la xidhiidhay haddana ka weecinaysa xarnimada ilalkaraahati weecinaysa maa jaa'a binafsi alaaya waa waxaa aayadda lafdeeda ku yimi huwa qowluhu tacaala wain tas'aluu canha haddaad weydiisaan xiina yunazal alqur'aanu <clears throat> marka qur-aanka la soo dejinayo tubda lakum waa laydin muujin cafa allaahu canhaa ilaahay ayaa wixii hore idinka cafi wallaahu ilaahayna hafuurun mid dembi dhaaf badan weeye xaliimun oo dulqaad badan waxau sheekhu leeyahay asaaliibtii karaahadu ay ku imanaysay ayuuna wada wuxuu leeyahay marka ay siiqadu lafdeeda karaaha ku tusinaysa waxaa ka mid a xadiidka muttafaqu calayhiga ee bukhaariiyo muslim ay wariyeen ee nebigu yidhi ilaahay wuxuu idiin nacay kiila qaala waxa la yidhi wuxuu yidhi hadalkaasuun cid tidhi iyo ciduu ka soo baxay aan la garanaynin ee beenta ee suuqa wareegaya ee waxa la yidhi ma maqasheen wuxuu hebel yidhi ma maqasheen ilahay wuu idin karaahiyaystay kafaa bilmari iman an yuxadita bikuli ma samic nabigu wuxuu yihi qofka dembi waxa ugu filan wax kastoo maqlaba inuu isdhaafiyo imika hadduu midbeen yar sameeyo hargeysa xalkan uga baxayaa maanta yacni qiila waqaala khibaha la iska rumaysto la iska qaadanaya su-aal badnideedna waa laydiin karaahiyeyste xoolihiinna inaa hadlaysaanna ilaahay waa idiin nacay oo aad ku hadlaysaan oo ku bixisaan waxaan habooliqadiisi yar ah ku bixisaan buhaari muslim baa xadiidkaa wariyey haddii la waxa weeye waxa xalaal loogu cadho badan yahay haddana waa xalaal baa la yidhi haddana waa loo cadho badan yahay baa la yidhi waa aalaaq marka inuu karaahe yahay ayay taasina ina tusinaysaa xadiidkan abu daawuud ibnu maaja bayhaqi ibnu abi shayba xaakim ayaa warinaya sanadkiisana waa la daciifiyey waxa talabaad ka mida ah ee marka ay siiqa nahyi meesha taallo hase ahaatee qariina ay la xidhiidhsan tahay nahyiga xaaraan ka wecinaya karaaha wecinaya waa aayadda qur-aanka ee alla leeya fii suurati lmaa-ida ya ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nabi rumeeya laa tas'aluuha weydiinina nabiga cana a waxyaalo in tubda lakum haddiina idin muujiyo tasubkum idin xumayn waxay ku soo degtay maray nebiga su-aalaha ku badiyeenoo yacnii kii waaya odhan jiray hashaydii ayna naaqatii hashaydii halkay jirtaa mid kalaa yidhi ayna abii markaasuu yidhi abuuka finnaar mid kalaa yidhi abbahay waayo markaasuu yidhi waa xudaafa weeyaan su-aalo noocaasoo midhana ayay nebiga ku badiyeen markaasaa la leeyahay war ku amiirnab waha weydiininaasha haddii laydin muujiyo idin xumayn doonta oo masala masaa'il sharci laydinku waajibinay haddaad dalabtaan oo laydinku waajibiya waa idinku adkaan sidaa fii kulli caamin miyaa xajkii ula haddaan nacam idhaahdo waa waajibay mana idaan karteen iyo sida kaa yidhi aabbahay xaguu jawidhi fi haddii laydin muujiyo waa xumayn waa laa tasalu can ashyaaa qariya saarife haddaba taxriimkeedi karaaweecsaan waa haddaad weydiisaan marka qur-aanku soo dhegi tubdalku waa laydin muujin ee oo haddana leeya haddaad weydiisaan waa laydin muujinaya waa laydin sheegaya ayaa haddana aayaddii ku daba jirta ilahay wuu idinka cafiyey wixii hore ilaahayna mid dambidhaaf badan oo dulqaad badan weeye fa alawali qowluhu calayhi salaam ayaa ka mida abqaa in allaha ilaahay yakrahu lakum waxau ii nacayaa qiila wa qaala waxa la yidhi wuxuu yidhi wakadrata su'aaliya su'aal fara badan waidacata almaali maal hallayntii wamancan wahaati markii xadiidku siirasa waxaan u ahayn qofku inuu doono wixii isaga lagu lahaana uu diido wa qowlu sala allah alay slam abaqadulxalaali xalaal waxa lagu cadho badan yahay ilallahi ilahay saa alaaq wa min athaaniyati ka labaadna waxaa ka mida qowluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tasalu ha weydiinina calash ha wax yaalo in tubda lakum haddii laydin muujiyo tasukum idin xumayn wlqariinatu saaribatu cala taxriimi ila lkarahati way celinaysaa maa jaa binafsi alaaya waa waxaa aayadda lafdeeda ku yimi wahuwa qowluhu tacaala wey in tasaluu canha haddaa weydiisaan xiina yunazahu qur'aanu qur'aanka marka la soo dejin tubda lakum waa laydin muujin cafa allahu canaa wuxuu hore ilahay weydii ka cafiye wallahu ilayna hafuurun mid dembidhaaf badan weeye xaliimun oo dulqaad badan wa xukmu lmakruuhi makruuha xukunkiisa waxa weeye ana faacilahu laa yahamu ka sabeeyaa ma dembaabayo wain kaana maluuman mid lacanaanan haba ahaadee waana taariga waa ka tagaa yumdaxu waa la amaanin wayusaabu waa la amaanin ida kaana tarku lilah haddii ka tegitaankiisu ilaahay dartii uu uga tegey wuxuu sheekhu leeyahay shaygan makruuha dee xukunkiisu waxa weeye qofka sameeyaa ku dambaabi maayo walow yacnii haba la canaananayo oo qofku markaas walow shaygan makruuha dee xumaanaha qaarkoodba ha koobsado oo markaa sidaa awgeed ha la yidhaahda ka taga oo ka tegidiisa faraysanayntiisa ama laga rajayo darajat alxaraam haddana ma gaarsiisana marka cadaab iyo ciqaab adduun iyo aakhira midnaba ku mudan maayo ka ka tagaana hadduu waxaa ka tegidaankiisa iyo dhaafitaankiisa ilaahay aad ugu dhawaataya ilaahay dartii iyo diinta ayaanu ku wanaagsanaynu uga tagana waa la abaarin waxukmu lmakruuhi ana faacilu la yasru ma dembaabayo wain kaana hadaadaba ahda madmuuman mid la canaanan haba ahaadee wa ana taarikahu yumdaxu waa la amaalin wayusaabu waa la amaalin idaa kaana tarku lilah maa kii qadamnaahu aan soo horumarinay fi lmakruuhi makruuha huwa calaa ra'yi ljumhuur waa ra'yigii jumhuurka iyo wasilaaxihim isilaaxoodiiyo falmakruuhu cindahum noocun waaxidun waa nooc kaliya wahuwa maa dakarnaahu waa wixaan sheegnay ama alxanafiyatu fa cindahum almakruuhu nawcaani makruuhu waa laba nooc alawalu almakruuhu taxriiman waa makruuha iyo shay ilkaasi xaaraamayn wahuwa maa talaba shaaricu waa kau shaaricu doonay min almukallafi halkafa canhu inuu ka jira xatman si yacni go-anoo waajibana ah inuu uga joogsado bidaliilin danniyin laakiin daliil danni ah waan daliil qaci ahayn uu kaga doonay laa qaciyin kalkhidba calaa khidbati alghayr waa doonidda markaa dee gabadh nin hore doonay uu kaga dul doono waalbayci calaa bayci alghayr iib markaas qof qofgala iibkii uu kaga dul iibiyo faqad habata kullu waaxid minha bikhabari l khabar axaad buu ku sugnaaday huwa daliilun danniyun waa daliil danni ah wa hada nooc min almakruuh nooca makruuha ahi yuqaabilu lwaajiba <clears throat> waajibku buu qaabilayu ka hor jeeda cinda alaxnaafi wa xukmuna xukmu muxaramu cinda aljumhuur ay yastaxiqu faaciluhu alciqaaba mudanaya wain kaana laa yakfuru munkaruhu ka diidayaanu gaaloobinbe lianna daliilahu daniyun daliilkiisu waa danni waxa uu sheekhu leeyahay makruuha sidan aan u soo tacriifinayn uga soo hadallay waa jumhuurta fuqahada iyo usuuliyiinta sidaa ay qabaan iyo istiraaxoodu siduu yahay oo makruuhu agtooda waa nooc keliya waa ka aan sheegnay uun xanafiyada ayaa iyagu ka duwan oo makruuh waa laba nooc makruuh taxriiman iyo makruuh tanziihan baa la kala yidhahdaa karaahatu taxriim iyo karaahatu tanziih ayay u kala qaybiyaan oo karaahatu taxriim ama almakruuh taxriiman waxada waa wixii shaaricu uu doonay in laga joogsado mukalafa uu ka doonay inuu ka joogsado xatman yacni si xatmi oo waajiba oo go-an in looga joogsado waa ku mukalafa ka doonay baa la yidhahdaa laakiin daliilkanuu kaga dalbay mukalafka inuu waxaan kaga joogso waa daliil danni ah oo aan markaa dee qur-aankii iyo mutawaatirkii oo kale aan ahayn si alkhidba calaa khidbati alghayr albeyc calaa bayc alghayr khabar aaxaadoon mutawaatir ahayn ayuu ku sugnaaday waa daliil danni ah nooca markaa ayaga waxa uu qaabilsan yahay waajibkii ayuu qaabilsan yahay ila waataynu soo tilmaannayoo hadduu daliil danniga ku sugnaadana waajib bay ayagu odhanayeen haddii uu ku sugnaado daliil qatcigana waxay odhanayeen faral bay odhanayeen jumhuurna isugu midunbuu ahaa markaa kaasuu ka hor jeedaa xukunkiisuna waa shaygii muxarabka xukunkiisan jumhuurku siday qabeen inbuu la xug yahay oo qofkan sameeyana ciqaab buu mudanaya warow ka diidayaanu gaaloobinbe waayo daliilkaaga danniya bay leeyihiin maakii qadamna waan soo marinay iyo aan ku soo horoma aan soo horo marinay في lmakruuhi wa calaa ra'yi ljumhuuri wasilaaxihim waa jumhuur ra'yigoodii iyo isilaaxoodii falmakruuhu cindahum cinda aljumhuur nowcun waaxidun waa nooc kale wahuwa maa dakarna waa kaan sheegnay ama alxanafiyatu facindahum almakruuh nowcaani waa laba nooc alawalu almakruuh taxriiman waa kana karaahiystay karaahatu taxriim huwa maa dalaba shaaricu shaaricu waa ka uu doonay min almukallafi qofka la yani si waajiban inuu uga joogsa uga doonay bidaliilin daniyin daliil daniyana uu kaga doonay laa qaciyin daliil qaciya maya kalkhidbati calaa khidbati alghayr waa doonid gabadhii laga doonayo cid hore doontay waalbayci calaa bayci alghayr faqad habata kullu minhumaa mid kastaa bikhayri laxaad buu ku sugnaaday huwa daliilun daniyun weeye wa hada nooc min xukmuhu xukmu lmuxaram cinda aljumhuur shaygii muxaramkaa jumhuur xukunkiisu wuxuu ahaa unbuu la xugun yahay xukunkiisu xukunkii muxaramku cinda aljumhuur ku ahaa ay yastaxiqu ficilkaasi waxau faacilu alciqaab u mudan wain kaana laa yakfuru munkaru kadib ayaanu gaaloominba lan daliilhu daniyun athani almakruuhu tanziihan waa makruuha markaa tanziihahaan loo karaahiyaystay wahuwa maa alaba shaaricu shaaricu waa wuxuu doonay alkafa canhu ka joogsi dalaban doonay hayra mulzamin lilmukhalaf oo aan mukallafka laasim ku ahayn midlu akli luxuumi اlkhayl waa sida cunidda hilbaha fardaha lilxaajati baahida loo qaba ilayha fi اlxuruub dagaalada dhexdeeda waalwuduu iyo weyse weeye min suuri sibaaci tayr shimbiraha bahalahooda hambadooda oo laga weysaysto wa xukmu hada almakruuh anna faacilu laa yudamu walaa yucaqabu lamanacaayo lamana ciqaabo wain kaana ficluhu habaada khilaafa alwlaa waalafdal sida fiican ee fadliga mid khilaafsan maha ahaadee waxa uu sheekhu leeyahay midda nooca labaad waa almakruuhu tanziihan yacni nazaha yacni waxa wuu ka dheereeyey iyo wuu ka fogaaday annasaaha waa xumaan ka fogaanshaha yacni waa shay la karaayey si ay fiican tahay in laga dheeraada waana ka uu doonay in laga joogsado doonid aan mulsam ku ahayn qofkan mukallafka aan waajib ku ahayn dalab aan mulsam ku ahayn qofka mukallafa ka laga doonay inuu ka joogsadaa la yidhahdaa masalan waa cunidii buu leeyahay hilibka fardaha la cunayay baahi loo baahday dagaalada dhexdeeda loo cuno iyo weysaysi laga weysaysto hambada bahalaha shimbiruhu yacnii biyaha ay hambeeyaan oo laga weysaysto oo kale ayay ku misaaliyaan kaasoo kale ayaa makruuh la yidhaahdaa oo masalan cunidda markaa hilka fardaha yacni waa makruuh bay leeyihiin in shimbirahaasi biyaha ay soo reebeen baa shimbiruhu biyaha ay soo reebeen in laga weysaystaa ayana waa karaahiyay qabaan waana karaahatu tanziih ee karaahatu taxriim ma aha ahaani almakruh tanziihan wey huwa maa alaba shaaricu wuxuu doonay baa la alkafa canhu in laga joogsado alaban hayra mulzamin lmukalaf alab iyo doonidaan mulzam ku ayn mukalafka misla akli luxuumi lkhayli cunidda hilibkii fardaha la cunayo kale weeye lilxaajati ilayha baahi filxuruubi loogu baahday dagaalada waalwuduu'i waysadii min suurin siraaci tayri shimbiraha yacni baharaha shimbiraha yacni hambadooda laga weysaysto wa xukmu hada lmakruh waxa wey ana faaciluhu laa yudamnu ka sameeyo la caabi maayo walaa yucaqabnu la ciqaabi maayo wain kaana ficlu khilaafa lawlaa haba ahaado sida wanaagsan walafdal iyo safad iyo mid khilaafsan haba ahaadeen fahada alkhilaafu bayna alxanafiyati waljumhuur xanafiye iyo jumhuur dhexdooda khilaafka udhaxeeya ka khilaafi fi lfardi walwaajib wuxuu la mid yahay khilaafkii ay isku khilaafsaneen fardiga iyo waajibka falxanafiyatu nadaruu waxay eegeen walaa cala alacraji laangelayna xarajun dembi korkiisa ma walaa cala almaridi kii xanuunsanaya xarajun dembi ma ahaan walaa cala anfusikum nafiinna korkooda dembi ma an takuluu min buyuutikum inaad guryihiinna wax ka cuntaan oo buyuuti aabaa'ikum ama aabayaashin guryahooda inaad wax ka cuntaan dembi idinkama haysto wuxuu leeyahay waxaa ka mid a ah. caddayn shaarica ka timaad hadduu yaha shaygaa dembi idinkama haysto ama junaaxoo dambi kala hayso ama xaraj iyo kala haysato la yidhaahdo aad baanu qur-aanka ugu badan yahay marka ismi la nafiyey ilaahay waxa waxau inooga warramayey waxyaalihii markaa la xaaraantinimeeyey waxaa ka mid ahaa bakhtigii markaasuu ka soo qofkii la dhibaato gelayo ee gaajo naftu ay uga baxayso hayra baaqi walaa caadin isagoon baaqi iyo caadi toon ahayn dembi korkiisa maaha ee baaqtigii wax ka cunaa dembi korkiisa ma ahaanin markaa baaqi maclumaa qaar baa yidhi isagoon dulmi samaynayno aan iska cunaynin isagoon u baahnayn ikhtiyaar ahaan aan iska cunaynin ama hayra baaqin isagoon yani baqii samaynooon jamaacadii muslimiinta ka bixinoo aan ayaga soo duulin oo buqaadir ninkii laodhan jiray aan ka mid ahay hayra caadin xadgudbo midaan ahaynoo aan xalaasha xaaraanta uga gudbaynin ama hayra caadin midaan wadada yani dhuljiif ahaynuun qaaticu ariiq ahayn falaysa ee dabeetna baktigii waa ka culo dembi kama hayso lakiin adduunku waa yahay looma ogola ruqsada ah. waxaa ka mid a ah. ka labaad marka junaax la nafiyo ilaahay wuxuu yidhi walaa junaaxa calaykum dembi idinkama haysto fiima caradtum bihi waxaa sarbeebteene min khidbati nisaa dumarkii ciddo tirsanayay sarbeebtaa u sarbeebteen guurka dembi idinkama haysto oo kanantum fii anfusikum ama nafyi ku qarisaan ruuxdu waana cido tirsanaysa in loo caddeeyoo la yidhaahdo inay huguursadaan doonayaan lama ogolo waayo inay ka been sheegtaa waa dhici karta muddadii laakiin waa loo sarbeebi karaayo haddaad cadad baxdo waaba la ysku gaajarayaayo yani waxyaala ka saddexaad waxaa ka mid a ah, ee masalan marka julxiga isagan la nafyinayo xarajka marka la anfinayo ilahay wuxuu ihi qofka indhahalaa iyo kalaangadaha iyo kaxanuunsanaya dembi kama hayst iyo nafiinatun inay guryihiinna wax ka cuntaan eeehelkiinna idin joogeen ama yacni guryaha aabbayaashiin guryo badan muu sheegay ama saaxiibadiin ilaa akhirka inay idinkoo wada jira idinkoo kala jiraba inaad ka cuntaan dembi idinkama haysto annasuna shaaric weeye calaa nafyi lismi aw aljunaax aw alxaraj fa alawali qowluhu tacaala baa ka mida faman idura qofka loo dhibaato geliya baktiga cunitaankiisii hayra baaqin isagoo aan daalim ahayn ikhtiyaar isaga cunaya ama aan baqigii ee aan dadkii muslimiinta iyo jamaacadu intuu ka baxay ku soo duulin walaa caadin mid jidgooyana aan ahayn ama mid xalaashay xaraamiga gudbaya aan ahayn ee dabeedna bakhtigii cunay falaa isnaa alayhi dembi horiisa ma ahaanin wamin aani waxaa ka mid a walaa junaxa calaykum dembidikama sababima carrabtum bi waxaa sarbeebteen min khidbati nisaai dumarka dowladooda oo aknantum ama aqaliseen fii anfusikum wamin aaalidi waxaa ka mida laysa cala alacmaa indhoole xarajun ma haysto dembi walaa cala lacraji laangalana xarajun ma haysto walaa cala almaridi xanuunsadana xarajun ma haysto walaa cala anfusikum nafiina nama haysto an taakuluu min buyuutikum guryihiinna inaad ka cuntaan oo buyuuti aabaa'ikum jiin wa atacbiiru bisiiqati اlamr siiqa amar baa ayaa la cabiraya maca wujuudi اlqariinati saarifa ayadoo qariinadii weecinaysana ay la socoto cala lwujuub ila libaaxa u weecinaysa misla qowlihi tacaala waidaa xalaltum fastaaduu marka xalaalowdaan ugaarsada e idaa min ixraami اlxaj fasaydu mubaah lakum saydka iyo ugaarsiga waa laydin xalaaleeye waxau sheekhu leeyahay oo kale waxaa ka mid a ah in siiqo amar laga cabiro iyadoo amarna uu yacni qariinana ay jirto amarkaa ka weecinaysa wujuubka oo ibaaxo weecinaysa ila siiqada nahyibu tacliim bay keenaysa siiqada amarka wujuub bay keenaysa qariina saarifa haddaan la helin waxay miaalahan u soo qaataan ayadda qur-aanka ilaahay le waidaa xalaltum fastaaduu haddaa xalaalowdaan ogaadhsada ilaa marka hore hayra muxilli shaydi wa antum xurum baa la yidhi oo intaynay muxrimiinta yihiin inay ugaadhsadaan looma ogolayn laakiin markaa xalaalowdaan fastaaduu ugaadhsada baa la yidhi marka waxay dhahen culimmadu alamru bacda alxadri hore libaaxa waataynu manduuradii sheekh xasan al aynu ku maraynay ma asalkiisii horea loo celinaya oo siduu markii hore ahaabaa loo celinaya mise alamru bacdulxadi walibaaxa yani qowlkaa in asalkiisii hore loo celinayo uun oo xadriga marka la qaada asalkiisii hore uu ku noqonayo ayaana markaa xoog badnayd laakiin isagu tan kale ayuu sheekhu maanta inoo qaaday faida qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi baa ka mida markay salaada la dhammaystiro faafa dhulka ku faafa yani dee maaha haddaad masaajidka iska fadhida lafdeeda ma dambaabaysid mar haddii xadrin uu amar ka daba yimaado macnaheedu waxa weeye waa bannayn atacbiiru bisiiqati lamri waa ka mida maca wujuudi qariinati saaribati ayadoo qariina saariban ay jirto cala lwujuubi ka weecinaysa ila libaaxati weecinaysa mil qowlihi tacaala waidaa xalaltum fastahduu markaa xalaalowdaan ugaarsada idaa taxalaltum min ixraam ilxaji fasayidu mubaaxu lakum istisxaabu libaaxati alasliyati lilashyaa waxaa kaloo yani mubaaxa lagu gartaa in ibaaxadii asliga ahayd ee ashyaada la saaxiibiyo bilaal iyadoo lagu dhisay calaa ana alasla fi alibaaxa asalku inuu ibaaxa yahay kamaa sayaatii tafsiilu dalika insha allahu tacaala fii mabxad alistisxaab siduu inooga iman doono ka daliil min adilati alaxkaam isagoo ah siduu inoogu iman doono waxaa ka mida buu leeyahay in ibaaxadii asliga ahayd ee ashyaadu asal ahaanne mubaax ahaayeen oo laysla saaxiibinayo oo asalka ashyaadu ma ibaaxa ma xadriba ma tawaqufba yacni waxaynu ku soo maray waraqaadkii baynu ku soo dhiganay marka qowlka haddii la yidhaahdo asalku alibaaxa ee waxyaalaha lagu fahaysa mubaaxa waxaa ka mid a ah ibaaxada asliga ee ashyaada in laysla saaxiibiyo oo asalku inuu ibaaxo yahay marka aynu ku soconno waxaanu inooguma doonaamu istisxaabka oo looga hadlayo inuu daliil adilatalaxkaam ka mid yahay ah isagoo saasoo looga hadlayo inoogu iman doona arrinkani Eh, istixaabu libaaxati lasliya oo laysu saaxiibay weellashaay ibaaxada asliga ashyaadu leeyihiin binaan waxaana ku dhisaynaa hadalkan calaa ana alasla fiiha alibaaxa ashyaada asalkoodu hore inuu ibaaxa yahay kamaa sayaatii siduu noogu iman doono tafsiiru dalika kaa kale saarkiisu insha allahu tacaala fii mabxai listisxaab mabxadka istisxaabka ka daliilin ayadoo loo baxsinayo min adilati alaxkaami adilada axkaamta ka mida wallahu aclam markaa inoogu jiro